uu yahay xadfu nuunka wuxuu ka mid yahay calaamadaha nasbada oo kelimaddu inay nasbisan tahay lagu garto wuxuuna calaamad ugu noqdaa nasbaha hal meela waa afcaashii lagu rafci jiray hubuutu nuun waa afcaal اkhamsa afcaashii la dhihi jiray afcaal اkhamsa ama amhilaة اlkhamsa afcaashaas marka la rafcinaa calaamad waxaa u ahayd hubuutu nuun marka la nasbinaa calaamada lagu garto inay nasbisan tahay waa in nuuntaas la xadfo nuuntaas in la xadfo wey afcaal khamsana waa ficil kastoo mudaarica oo uu la xidhiidhsaday alifu اثnain ama waawljamaaca ama yaa lmuanafati muqaadaba ficil kastoo mudaaric saddexdaas damiir mid ka miduu la xidhiidhsaday ayaa waxaa la idhahdaa afcaal khamsa ama milat اkhamsa wama xadfu nuuni xadfu nuunkii fayakunu huwa xadfu nuun calaamatan calaama u ahaaba linصbi naصbaha fil afcaali afcaasha dhexdeedu ugu ahaadaa allatii afcaashii rafcuha la godideedu bihubuuti nuuni uu ahaa wadaalika mihaalka naxwu ilaa an takuuna malakayni ibliis oo waswaasinaya nabiyullaahi aadam iyo xawaa a wuxuu yidhi maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi shajarati rabbigiin idinkama reebin geeddan ilaa an takuunaa inaad ahaanaydaan ma ahane wax kale idin kagama reebin malagkayni laba malag geeddaan haddaad cuntaan laba malagaad noqayda marka si aadnaan malaa'ig u noqon sidaas weeye sida laydinkaga reebo wax kale idinkagama reebin ah, ma nahaakumaa lishayin ilaa karaahata an takuuna malakayn waay wuxuu idinkaga reebay laba malag inaad noqaydaan waana idin nasteexa inaad aniga wuxuu yidhi hadalku nasteexu iga yidhi oo dadka naseexeeyaan baa ahay dabeecaddeeda ilaa an takuuna malakayni maxalushaahidku wuxuu yahay takuunaani uu ahaa ficilka mudaarica alifulinaynku la xidhiidho takuunaani uu ahaa antaas oo caamil wax nasbiyaha galay antu caamil ficilka mudaaric nasbiyo wey marka waa la nasbiyey inuu nasbisan tahay takuunaa maxaa lagu fahmaa xadfu nuunka nuuntiya ka go-an nuuntiga ka goon saasaa lagu fahmaa marka waxaad leedahay ilaa adaatu xasrin aad leedahay waa aalad wax lagu xasriyo weeye an xarfu masdariyin wa nasbin antana waa xaraf wax nasbiya waana xaraf masder lagu dhalaaliyo takuuna ficlu mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbi xadfu nuuni liannahu min alafcaali اhamsa wa huwa mutasarifu min kaana naaqisati alatii tarfacu isma wa tansibu اlkhabra waalifu taniyati smu ismu takunu mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin aliftaasa ismu takunadii malakayna khabaru takunu mansuub wa calaamatu naصbihi alyaa almaftuuxu ma qablaha almaksuru ma bacdaha niyaabatan can اfatxi lأnnahu muhanan ma naba fiihi xarfu can xaraka wa nuunu ciwadu can اtanwiini fi ismi اmufradi ujeeddadu waxay tahay in lagu tuso takuna ficil mudaaric wey waa la nasbiyey aawa caamilka caamilka nasbiyey waa anta calaamada lagu garanaya inuu nasbisay waa maxay xadfu nuunka maxaa xadfu nuun loogu nasbiyey waa afcaal khamsa intaas inaad fahanto wey wa an tasuumuu inaad soontaana khayrun lakum inin kayr badanu ilaahay yidhi wa an tasuumuu alwaawu bixasabi maa qablahaa an xarfu masdariyin wa nasbin tasuumuu ficlu mudaaric mansuubu ban wa calaamatu nasbi xadfu nuuni wa waawljamacati faacil mabniyan cala sukuni fi maxali rafci markaasaad waxaad leedahay wاljumlaةu min alficli oo tasuumu ah iyo wlfaacili oo wowda ah wاljumlaةu min alficli wlfaacili fi tawiili masderin fii ta'wiili masdarin mubtada mubtada wey wataqdiiru sawmukum sawmu masderkaas way mubtadihi wataqdiiru sawmukum sawmu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih sawmu mudaaf alkaafi mudaaf ilayh mabniin cala dami fi maxali jar والميم cلاaمة جمع dكور خyر خبر المبتد مرفوع بالمبتد وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhره لكم جاaر ومجهور متعaلقاaن بخyر يرحمك الله محل شاaهدku wuxuu yahay تصuموا waa فعل مضاaرع waa نصبisan yah waa la نسبiyey calaamada lagu garanaa in la نسbiyey maxaan rabaa horta caamilka nasbiye sheeg marka hore caamilka nasbiye waa an antaasaa nasbiday inuu nasbisan yahay calaamadda lagu garanaa waa xadfunuun xadfunuun maxaa xadfunuun loogu nasbiyey waa afcaal khams walan taqumi ayadoo ya-dii la xidhiidsatay takuuna waxay ayadoo alifulitnayn la xidhiidsatay tasuumuna ayadoo waawljamaaca la xidhiidsatay ayadoo yaa muanasati mukhadaba ficilka la xidhiidsatay walan taqumii gabar ya histaagi maydid alwaaw lilistinaaf lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaari taquumi ficlu mudaaric mansuubu bilan wa calaamatu nasbi xadfu nuun wayaalmuanafati muqaadamati faacil mabniyn calaa sukuni fi maxali raf taquumi waa nasbisan tahay caamilka nasbi waa lan inay nasbisan tahay calaamada lagu garanaa waa xadfu nuun xadfu nuun maxaa loogu nasbiyey waa afcaal khams walilkhafdi hoosigii u sugnaadeen alaau calaamaatin calaamado saddexa ah. khafdaha wuxuu leeyahay saddex calaamo alkasratu kasra u sugnaaday wa hiya kasraduna alslu iyadoo asla calaamaat lkhafda waa saddex waxa asal waa kasro kelimada marka la kasrina haddii waxaa weeyaan kelimada marka la khafdina dhe haddii lagu khafdiyo su-aal la iskama weydiin karo sababtoo ah asalayba ku timidba kelimad kasta oo la qafdinaa kasre in lagu khafdiyo wey oo calaamada laga dhigo kelimadii aan lagu khafdin kasro oo labada calaamoodo calaamadoodoo kale mid ka mida lagu khafdiyo su-aala la iska weydiinaya ah, maxaa yaele waa farc iyagu ah, laakiin kasro in wax lagu khafdiyaa waa asal waاlaslu laa yus'alu canhu asal waxba layskama iskama weydiiyo walilkafdi hoos dhigiyay u sugnaadeen alaau calaaمaatin calaamada sadex alkasratu ayaa u sugnaatay wahiya kasraduna alصlu ayada aصl ah walyaau yaa u sugnaatay wاlfatxatu fatxa u sugnaatay wahumaa yada iyo fatxada wahumaa yada iyo fatxada naa'ibatani waa laba naa'ib ka ah can اlkasra kasraday naa'ib ka yihiin waa farc iyagu halkee marka mid walba calaamad ugu noqdaa saddexdan calaamo ka bilowtii asalka aheed faama alkasratu kasrada fatakunu kasradii calaamatan calaamay ahaataa lilkafdi kafdahayna calaamad u ahaataa fii alaaati mawaadica saddex meeloodayna calaamad ugu ahaataa kasradu saddex meelooday khafdada calaamad ugu taha filismi isimkii dhexdiisay calaamad ugu tahay isimkii almufradi oo la kali yeelay isimkii almunsarifi oo sarfoomayo tanwiin aqbalayay markii la joogay xaalatu rafca isimka mufradka la kala qaadi mayn munsarif iyo maalayansarif labadaba bamaa lagu rafcinay xaalatu nasbo markii la joogay isimka mufradka lama kala qaado mufradka hadduuba yahay lama kala qaado munsarif iyo maalayansarif labadaba fatxa lagu nasbi jiray laakiin xaalatlkhafda marka la yimaad isim mufrada waa la kala qaadaa midka kasrada lagu qafdiyaa waa munsarifka miaal naxwo bismi illah alla magaciis allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiye ciduu doono khalqigiisa ka mid bismi albaa xarfu jarin ismi majruurun bilbaa'i wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhiri hadda ismi waa majruur waa la jaro caamilka jaray waa ba'daas waxaana lagu jiray kasro maxaa waa ism oo ah munsari waa ism mufrad oo munsarif adhi maxaa yeelay waa ism mufrada ah oo munsarif ismi mudaaf allahi mudaafulay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhiri allahi hadda waa la jiray caamilka jira waa kee waa mudaafka mudaafkaa jira oo ismidaasaa jirtay inuu jiran yahay calaamada lagu garana waa kasro maxaa kasro loogu jiray waa ism mufrada ah oo munsarif bismi iyo allah waa isku araxmaani sifatullah wa sifatu lmajhuuri majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri araxmaan hadda waa la jiray maxaa loo jiray waa sifo oo allah laga sifayna sifaduna mawsuufka iraabta ku raacda calaamada lagu garana inuu jiran yahay waa maxay waa kasrada maxaa kasro loogu jiray waa mfrad munsarif الرaحيم صفة ثانية لله وصفة المجrور مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في akhره الرaحيم waa majrوuر waa la jira ama waa la qفdiyey maxaa loo qفdiyey waa صفة المجrوur ism majrوura laga sifeeyey صifaduna mawصuufka raabka ku raacda inuu jiran yahay calaamada lagu garana waa maay waa kasrada maxaa kasro loogu jiray waa ism mfrada oo munsarف ulaaئika kuwaas la soo sheegay calaa hudan hanuun korkiis ayay ku sugan yihiin ulaa'ika kuwaasu calaa hudan hanuun korkiisay ku sugan yihiin ulaaئika ulaaئika smu ishaarة mubtada mabniy calى اfathi fii maxali rafci ulaa'ikadu waa mubtada calىa hudan calىa xarfu jarin hudan ismu majruuru bcalaa wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlif اlmaxduufa almucawadi canhaa atanwiin hudan aliftii waa la xadfo tanwiintaasaa laga soo ciwad qaata marka alftaasaa lagu qadara jarki aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kainuuna kaainuuna hadda waxaa leedahay hudan waa la jaray oo caamilkii jaray waa ke waa cala calaamatu jarkiina waa kasro lagu qadaraa alifta maxduufada ah oo hudaa ay aheed maxaa kasro loogu jaray waa ism mufrad ah oo munsarif ah ism mufrada oo munsarifa ah wey ism mfrad oo munsarifa ah wey marka muxuu kuugu mihaaliyey hudan wuxuu kuugu mihaaliyey isimka mfradka marka lagu leeyahay kasra lagu khafdinaa waxaan kala qaad lahayn midka ay ka muuqaydo kasrada sida bismi sida allah sida araxmaan sida araxiim iyo ka lagu qadara sida hudan iyo kuwa lamidka alfata oo kale wa fii jamci taksiiri jamcu taksiirkii calaamad ugu noqotaa kasradu khafdada jamcu taksiirkii almunsarifi sarfoomaya oo tanwiinta aqbalaya jamcu taksiir oo munsarifana asagana marka la khafdinayo calaamada lagu gartaa waa kasro wadaalika mihaalkii naxwo lirijaali raggii u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibkoo mimaakii xaggiisa ka ahday iktasabuu ay shaqaysteen lirijaali allaamu xarfu jari الrijaali ism majruur bilaami wa calaamatu jari kasraة ظaahiraة fii akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin wujuba taqdiiruhu kaa'inu nasiibu mubtada muؤaharu marfuuc biاbtidaaء wa calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fii akhirih mima min xarfu jarin ma ism mawsuulin bimacna اladii mabniyu calى sukuni fi maxali jarin bmin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bصifatin maxduufatin wujuba taqdiiruhu kaa'inu nasiibu nasiibko kaa'inu mima iktasabuu iktasaba ficlu maadin mabniyu calى dami lاtisaali biwaawi اjamaaca wa waawiljamaacati faacil mabniyu calى sukuni fi maxali rafc wlalifu faariqaة bayna waawi mfradi wa waawi jamaaca wاljumlaةu min alficl oo iktasaba iyo wlfaacilu wowda ah laa maxala laha min alicraab lannaha silaة mawsuul maadaasa isu mawsuula jumladu waa siladii wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli ضamiir maxduuf taqdiiruhu اktasabuuhu maxalushaahidku wuxuu yahay lirijaali arijaali waa majruura waa la kafdiyey calaamada lagu waxaad leedahay caamilka kafdiyey horta waa caamilkee waa laamtaas xarafka jaar lirijaali laamtaas ayaa khafdiday inuu khafdisan yahay calaamada lagu garanaa waa maxay waa kasrada maxaa kasro loogu khafdiyey waa jamcu taksiir munsarif ah wa fii jamci lmu'anasi kii la dhadigayey jamciisiiyay kasradu calaamad ugu ahaato khafdada jamcii asaalimi nabadgalay iyo wamaakii xumila calayhi lagu xambaaray jamcu muana saalim xaalatulkhafda markuu joogo asagana calaamada lagu garta waa kasro isaga la kala qaadi ma la dhima munsarif iyo maalayansarif maxaa yeele maba jiraba jamcu muanasaalin oo maalayansarifa maba jiraba maalayansarif haddaad maqasho waa mufrad iyo jamcu tagsiir labadaasuu ka yimaadaa mufradka laba u qaybsamaa munsarif iyo maalayansarif jamcu tagsiirna laba u qaybsamaa munsarif iyo maalayansarif wax kaloo laba u qaybsama lama arko maalayansarifka dhan labadaanu ka yimaadaa meel kale kama yimaado jamcu monosaalim iyo wixii lagu xambaaray labadoodaba waxaa lagu qafdiyaa ama lagu jaraa kasro naxwo waqulna nabiga subanow lilmuminaati waqul lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa waqul lilmu'minaati yaqdubna indhahooda ha laabeen oo ragga ajnebiga ka ayay fiirini alwaaw bxasabi maa qablahaa qul ficlu amrin mabniyin calىa sukuuni laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiru anta lilmuminaati allaamu xarfu jari almuminaati ismu majruuru bilaami wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bqul almuminaati waa majruur waa la jeray maxaa loo jeray xaraf jeeraa galayoo laamtaasa xarf wax jara ah calaamada lagu garanaa almu'minaati inay jiran tahay waa kasrada maxaa kasra loogu jiray waa jamcu manusaale wa marartu waxaan soo maray biulaati alaxmaali dumarka uurka lahaa uuryaalka dumarka u saaxiibka ahaa wa marartu waxaan soo maray biulaati alaxmaali uuryaalka kuwii u saaxiibka ahaa marartu ficlu wa faacilu biulaati albaa xarfu jarin ulaati ism majruur bاlba وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akhiri aljaaru wاlmajruur mتacaliq bmarrt ulaati mضاaf alaxmaali mضaaf ilay majruur وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akhiri naxw maya waxaa tiraa waa malyaa dheh calaamadihii kafdadan ku jirno kasradiya noo dhammaatay calaamadii labaadan gelayna waa malyaa yadi fatakunu yadi calaamatan calaamay ahaataa lilkafdi hoos dhigay calaamad u ahaataa fii alaaثati mawaadica meelo saddexayna ugu ahaataa في asmaai asmaadii dhexdeeday calaamad ugu ahaato asmaadii asitata oo lixda ahaayeen yaadu saddex meelood ay khafdada calaamad ugu tah saddexdaas meelood meesha ugu horayda waa asmaau sita asmaau sita marba haddii caamil khafdiyaa galo ya ayaa lagu khafdiyaa wadaalika tusaalihii naxwu irjicuu laabta ilaa abikum abiinu laabta irjicuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni وwaaw اجamاcaةi فاacل mبنiي عalى الsukوn في maحaل rف wlألف فاarqة byna waaw المفrd و waaw الجamاعة إlىa xرفi jr mبنiي عalى الsukوn laa maحل la miن الإعrاab abي اسم majrور بlا وcalاamaة jrي alyاaء نiyaabaة عan الkسرة لأnنahu min aلأسmاaء ستة ma naba فيi xرف عan xaركة abي mdاaف واlkاaf mdاaف l mبنiي عalى الdم في maحaل jr والmimu calaamaةi jaمci dkوr maxaل شhaahidka alka marka jaamjuurkana ijc ku tacaluj الjاr والmjrور mتacaliqاn brjعوn مaxalushahidka miaalkan loo keena waa halke ilaa abiikum abiikum taas wey abi waa majruur hadda waa jaranta ama waa khafdisanta waa isku mid eh caamilka khafdiyey waa ilaada inuu khafdisan yahay calaamadda lagu garanana waa ya-da maxaa ya loogu khafdiyey waa asmaa sita kamaa amintukum qaala hal amaan kumayninku aaminayaa ilaa kamaa amintukum saan idinkugu un aaminay maahane alaa calaa akiihi wiilkan walaalkiis oo yuusuf ah yuusuf saan idinkugu aaminay sidii oo kale siyaan ahayn miya waa sidii oo kale kamaa alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin maa masderiyatun amintu ficlu wa faacilun wاlkaafu mafcuul bihi mabniin calى dami fi macal nasbi wlmim calaamat jamci wاljumlaةu min alficl waa faacil fii ta'wiili masdari majruur bilkaafi waa taqdiiru kaamni aniga aaminadaydii oo kale un maahan kaamni calىa akiihi calىa xarfu jari akii ism majruur bcalىa wa calaamaةu jarihi alyaa niyaabaة can اkasra لأnnahu min aasmaaء sit akii mudaaf lah mudaaf ilay mabniin calى kasri fi maxali jar aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bmin maxalushaahidku hadda waa calaa akiihi akiihidaas weeye akii waa majruuro waa la jiray caamil khafdiyaa galay caamilkaas waa calaada oo xaraf jeer inuu jiran yahay calaamadda lagu garanana waa ya-da maxaa yaa loogu jiray waa asmaa sif iyo waljaari deriskiina uu ixsaan sameeya deriskaasoo dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ah waaan waa soo satri wa marartu waxaan soo maray misaalkan carabiga aanba ka boodn wa marartu waxaan soo maray bixamiiki gabar yahay dumaashiga wa fiika niyaw afkaagiyan soo maray wa haniika shaygaagiyan soo maray wa alwaawu lilisinaaf marartu ficlu wa bixami albaw xarfu jarin xamiisun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alyaa niyaabata can اlkasra liannahu min alasmaa'i sita ma naba fiihi xarfun can xaraka xamiim mudaaf walkaafu mudaaf ilay mabniyun cala alkasri fii maxali jarin xamii ki aad leedahay waa inaad kasridaa aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bimara wa fiikana waad ku cadfee bixamiikaad ku cadfee wahaniikana waad ku cadfee hadda maxal shaahidku wuxuu yahay xamii ki fii ki fii ka iska dheh wahaniika iska dheh waxaa lagu leeyahay xamiid waa majruuro waa la jeray inuu jaran yahay caamilka jaray waa kee dheh horta marka hore xamiid caamilka jaray waa kee waa ba'da oo xarafka jar ba'daa jirtay calaamadda lagu garanaa xamiid inuu jaran yahay waa tee waa ya-da maxaa loogu jaray waa somabsita fiika waa jaran ya caamilkee jaray waxaa lagu cadfay isim jaran calaamadee lagu garanaya inuu jaran yahay yaada maxaayaa loogu jaray waa asmaau sita haniika waa jaran yahay caamilka jaray waa kee waxaa lagu cadfay mid jaran inuu jaran yahay calaamadaa lagu garanaa yaada maxaa ya loogu jaray waa asmaau sita wljaari di lqurbaa wacbud llaaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayn ixsaana wabidi lqurbaa walyataama wlmasaakiini wljaari di lqurba marka wa bilwaalidayni wa bilwaalidayni alwaalidayni waa jirantahay camintii jira awe bilwaalidayni waa ba'da alwaalidayni marka waa jirantahay soo ma ahan waljaaridaas waxay ku cadfantahay alwaalidayni marka marka waxay leedahay waljaaridan alwaaw xarfu caطfin aljaari macduufu calى اwaaldayn wاlmajruuru wاlmacduufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi akhiri jaari wljaari ha isku idaafayn waxaad tidhahdaa di صifaة اljaar waa laga sifaynaa di صifaة اljaar wa صifaة اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi alyaa نiyaabaة can اkasra لأnnahu min aasmaaء sita dي mضاaف الqربى mضاaف iليه مجrوuر وعaلاaمaة jarhi kasرaة مqadaraة عalى akhiri mنع min ظهوuriha التacadر maxaلشhaahidka miثaalkan waa didaas di waa jarantahay maxaa loo jaray waxaa laga sifeeyey ism jaran صifaduna waxay اعraabka ku raacdaa mawصuufka inuu jaran yahay di calaamadaa lagu garanayo ya-daa lagu garanayo maxaa ya loogu jaray waa asmaa sita wa fi muanaa muanihiina caamay ugu noqotaa muani isimka muanaha marka la jaraya calaamada lagu gartaa waa ya-da muana waxaanu sideed shardiyu leeyahay wa shardu muana an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran man rukiba muwaafiqan fi lafdi wاlmacnaa lahu mumaailun lam yuqni canhu gayruhu صaxiix waa la fahmay sideedii shardi iyo ixtiraaskoodii waa la gartay muane marka la jerayo calaamada lagu gartaa inuu jaran yahay waa ya iyo wamaa xumila wixii lagu xambaaray calayhi muane ma xumila lama gaarino waa noo soo socda kitaabkaas si fiican u dhigaya insha allah waa arki doona marka muane iyo maa xumilihiisaba waxaa lagu jaraa ya naxwu xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan xataa xarfu gaayatin wa jarin abluqa ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuba bacda xataa abluqa ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuba bacda xataa calaamatu naصbihi fatxatun ظaahiraة fi akhir wafaacilu damiru mustatir wujuuba taqdiiruhu ana ana majmaca mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirih majmaca mudaaf albaxrayni mudaaf ilay maxalfaadki waa kaasa البحرayن مضاaفلy مجrور وعaلاaمة jrه الyاء نياaبة عaن الكسرة لأنه mن ma naba في xرف من xرج مaحaلشhaahidku البحrayn w البحrayn waa jiran yah اسمkaas caamilkee jiray مضاaفka مجمعdaasaa jirtay البحrayn waa مضاaف iلyh yaa jiro caamilo ku camal falay مضاaفka inuu jiran yahay calaamada lagu garana waa maay yada maxaa yaa loogu jiray waa mن wa marartu waxaan soo maray bisnayni laba nin wasnatayni iyo laba gabdhood marartu ficlu wa faacilu bisnayn alba xarfu jarin itnayn ismu majruur bilba wa calaamatu jari alya niyaabat can kasr liannahu mulxaqu bilmuhana wa nuun ciwadun can tanwiin fi ismi lmufrad واثنتين الواو حرف عطف اثنتين معطوف على اثنين والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن ال... نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى اثنتين iyo اثنين labaduba waa jaran yihiin اثنين waxaa jaray bعda oo xarف jeer اثنتaynina mid jarana lagu cadfay labadooduba waa jaran yihiin calaamada lagu garanaya inay jaran yihiin maxay tahay waa ya-da y maxaa loogu jiray waa mulxaqun bilmuhana wa fii jamci lmudakeri mudakerka jamciisiina calaamay yadu ugu noqotaa yadu calaamay ugu noqotaa khafdaha jamicii asalimi nabad galay iyo wamaa xumila calayhi wixii lagu xambaaray jamada kusaalim iyo wixii lagu xambaaray dhammaan waxaa lagu jaraa oo calaamadu ah inuu jaran yahay y naxwu quldha nabiga suubano lilmuminiina ragga muminiinta qul ficlu amri mabniin calaa sukuuni la maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatin wujuban taqdiiru anta lilmuminiina allaamu xarfu jarin almuminiin ismu majruuru bilaam wacalaamatu jari alya almaksuru ma qablaha almaftuux ma bacdaha niyaabatan can اlkasra lأnnahu jamcu lmudakari saalim ma naba fii xarfin anxaraka wanuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi اlmufradi almuminiina waa majruura waa la jiray caamilkee jiray laamtaas xarafka calaama been lagu garan inuu jaran yahay ya-da maxaa ya loogu jaray waa jamcu mudkarsaale wa naxw fa idcaamu sitiina lixdan quudintood faman lam yastadic qofkaan awoodin ah, qofkii aan awoodin inuu soomo laba bilood oo isku xigta fa idcaamu facalayhi korkiisa waxaa ahaaday facalayhi jaamijurubkaasaa qabar muqadama ah, idcaamuna waa mubtada muakara facalayhi qofkii waa ninkii xaaskiisii dihaaray oo idabdarrada ku hadlay oo munkarka ku hadlay oo dembaabay oo zuurka la yimid oo xaaskiisii hooyadiis ku shabahay maxaa isku galay xaaskaaga iyo hooyada markay iska shabahaan waa idabdarro iyo asaraar iyo aadi soo ma jeedid asagana ilaahay wuxuu saaray waajibkan weyn marka faman lam yastadi qofkaan awoodin inuu laba bilood soomo fa icaamu facalayhi korkiisa waxaa ahaaday icaamu sitiina miskiina lixdan miskiin la quudintood marka waxaa tiraa fa icaamu alfaa waaqicatun fii jawaabi shardi faman faman mantaa shardiyada jawaabkeedii waa mantaa shardiyada jawaabkeedii waa alfaa waaqicatun fii jawaabi shardi ama alfaa raabidatun liljawaab waa isku mid caamu mbtado marfuuq bاbtidaa wcalaamaةu rafci damtu daahiraة fi akiri caamu mdaaf sitiina mdaaf ilay majruur wcalaamaةu jari alya niyaabaةan can اkasra لأnnahu mulxaqu bijamci mdakr saal miskiinana waa tmyiis mansuub calaamaةu naصbi aةu daahiraة fi akiri maxalushaahidku waa kelimadee sitiina waay qofka ardaga inuu dersiga la socdo waxaa lagu yaqaan marka la idhaha maxalushaahidka misaalkan loo soo qaatay waa halkee waa inuu abbaaraa kelimadda maxalushaahidka dilwira fa icaamu sitiina miskiina maxalushaahidku waa halkay miaalkan lo sitiina saa tiraadha icaamu waayo waxay kutusee hurdaaya inaad ooda nala socon waa hore naga har hmm. ah. abarkii waa nagi sheegna waa maxduuf facalayhi waayaan abar waa maxduuf waa ka horeeya fadaana la gelinaa facalayhi korkiisa waxaa icaamu alale abarka waa maxduuf marka marka sitiina waa majruur yaa jaro caamil u ah si tira waa mudaailey mudaafkaa jiray idcaamdaa jirtay mudaafkaa jiray inuu jira yahay calaamada lagu garana maxay tahay ya-da maxaa ya loogu jiray waa mulxaq jamcu garsaal intaas inaan fahmaan rabnaa wa ama alfatxatu fatxadii fatakunu hiya fatxadii calaamatan calaamay ahaataa lilqafdi hoos dhigay calaama u ahaataa filismi isimkii dhexdiisaay calaamad ugu ahaataa alladii isimkii laa yansarifu aan sarfoomaynu tanwiin aqbale ilaa sarfigu waa tanwiine mufradan mufrad kaana isimkaasu ha ahaado isim mufrad ahaado oo jamca tagsiin ha ahaato oo ku cadfana soo socota ama mufrad ha ahaado isimka malayansarifka ama jamcu tagsiir ha ahaado isimka aan sarfiga aqbalaynin xaalatulkhafda waxaa lagu gartaa inuu khafdisan yahay fatxo وama الفaتxaةu فadxadii fatakunu فadxadii calaamatan calaamay ahaataa lilkafdi khafdahay calaamad u ahaataa fi lismi isimkii dhexdiisay calaamad ugu ahaataa aladii isimkii laa yansarifu aan sarfoomay mufradan mfrad kaana isimkaas ha ahaado ow jamc tagsiir ha ahaado kala qaad ma labada kuu doona ha ahaado naxwu وawxaynaa waxaan u waxyoonay uu ilaah yidhi ilىa ibraahima nabiy llaahi ibraahim wa ismaaciila iiri wawxaynaa alwaaw bxasabi maa qablahaa wawda waa iska xarfu cadafe alwaaw bxasabi maa qablahaa awxaynaa ficlu wa faacilun darabna ay lamid icraabta xaggeeda darabna oo kale waa ilaa ibraahima ilaa xarfu jarin ibraahima ism majruuru bilaa wa calaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirih niyaabatan can اlkasra لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلصarfi alcalamiyatu maca اlcujma وإسماعيل الواو حرف عطف إسماعيل معطوف على إبراهيم والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جري فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف العلمية مع الحجم محل شاهدك وإبراهيم يا إسماعيل إبراهيم يا إسماعيل واجريه عامل كجري شكل مرة caamilka jaray waa iladaas ibraahima ibraahima caamilka jaray waa ilaa ismaaciilana waxaa lagu jaray mid jarana lagu cadfo labadoodu marka waa jaran yihiin calaamada lagu ganayo inay jaran yihiin waa fatxada ibraahima ismaaciila taas weeye maxaa fatxa loogu jaray waa isim ma layansarifa muxuu yahay sarfiga cilada labada cilo u diiday labada waa isku mid eh waa calamnimo ibraahim iyo ismaaciil waa laba calam waana cujma ilaa waanir dhammaan asmaada ambiyada waa cajami marka laga reebo afar muxamadun saalixun shucaybun huudun saalixun ma sheeg saalixun huudun muxamadun shucaybun shucaybun shiid ha ku daray shiid wixii askaakiin qasmay asmaada ambiyada dhammaan waa cajami magac arbeed kumaba jiraba marka laga reebo saddexdan afartan marka laga reebo afartan marka laga reebo muxamedun sal اlahu alay wasalam huudun saalixun marka qaacidadaas ku dheg xagga markaad dhegto haddana qaacido kale kaala qaado asmaada ambiyadu dhammaan waa malayansarif marka toddoba laga reebo toddobo waa bar waa bar toddobada marka munsarifka ah oo tanwiinta aqbashaa afartii aan hadda sheegnay iyo saddex ajami oo e, sabab kale waxa wey musnif u noqday waa arki doonaa haddayna nagu soo socdo insha alla sababtay musnif u noqdeen luudun nuuxun shiitun saddexdooda waa cajami waana munsarif saddexdoodu waa cajami waana munsarif ah, waa yihiin cajamina waa yihin labada cilla waa ku jirta waana munsarif sababtay u noqdeenna baabkeeda kitaabkeeda ku gaari insha allah kowaakabaa dul taagan qirabax waxbahan ku fale marka waa ka marka asmaalambiya dhammaan waa carabi waa cajami ilaa asmaalambiya dhammaan waa maalansarif ilaa toddobo ha labada qaacida isku kaa dhexgeli iska kaa dhexgeli waaya faxayuu salaama uu ilaahay yidhi فaxayu waa jawaabe shardigi keen وإdaa xuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu ku salaama biaxsana minhaa mid ka wanaag badan tii laydin ku salaamay oo ruduha ama u celiya dadna ku daray haddii qof muslimu ku yidhaahdo asalaamu alaykum asalaamu عalaykum وraxmat الlaahi وbarakaatuh waajib waxaa kugu ah inaad tiraa wacalaykum الsalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu haddaad dhihi diido takfiraad takfiraad takfir iyadu waxa weya haddaan salaamta kaa ridima aayaddan ku dhaqmi maa isagu aلsalaamu عalaykum markaad tira o kule ha nuur warona ha <laughs> ilaahi weyna xuu leeyahy waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayun biaxsana minha haddii layidhi salaamo uu ilaah yidhi subxaana salaan ah, waxaad ku salaamtaa mid ka wanaag badan oo ruduuha ama u celiya u celintu waa maxee assalaamu calaykum uu ku yidhi wacalaykum salaam waa u celinta assalaamu calaykum uu ku yidhi wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatuna waa axsan waa ka fiican ila waa ka badiray intuu ku yidhi inaad tidhahdaa waa waajib inaad wax ku dartaana waa axsan soo ma tacaala mujeebkaagaad uga soo dari jeebka lama rabo faxayuu salaama biaxsana mid ka wanaag badan ku salaama minhaa tii laynu salaamay faxayu alfaa raabidatun iljawaab waa faadii jawaabka geli jirtay idaa xuyitum idaadaa shardiyadaa jawaabkeedii gashay xayuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni wa waawljamacati faacil mabniyun calaa sukuni fii maxali rafcin walalifu faariqatu bayna waawilmufradi waawljamaaca biaxsana albaa xarfu jarin axsana ismu majruuru bilbaai wa calaamatu jari fatxatun daahiratu fi akhirih niyaabata can kasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanuc la min asarfi alwasiyatu maca wasni اficli minha jaarun wamajruurun mutacaliqu baxsana macalshaydku waa baxsana axsana waa majruur caamilka jira waa ba'da inuu jiran yahay calaamada lagu gara waa fadxada maxaa fadxa loogu jiray waa ism maa la yansarifa maxaa sarfiga u diiday waa صifo iyo wasnulficil aw jamca tagsiirin ha ahaado ismkaas ama mufrad ha ahaado ama jamcu tagsiir ha ahaado jamcadan waxay ku cadfan tahay mufradantii ismka maa laa yansarifkaa fatxaa lagu jaraa mufradan kaana ha ahaado aw jamca tagsiirin naxwo min maxaariiba mixraabyaal min xarfu jarin maxaariiba ismu majruur bimin wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi akri niyaabat can kasr لأnنه اسم laa ينصرف والmaaنع l min الصرف siiqaة munتهى الجumuuعi maxaariiba waa jaran tahay caamilka jaray waa mintaas calaamada lagu gara inuu jaran yahay waa فaتxada maxaa فaتxa loogu jiray waa malansرف maxaa صarفiga u diiday siiqaة munتهى الجumuuع ilaa idaa udiifa shuruudii malansarifku halkaan kugu sheega isimka markuu malansarif noqona laba shardiyuu leey ah, marka cilada laga helo laba shardiyaa loo shardina waa inaan al gelin inaan la idaafayn ee hadday alu gasho ama la idaafeeyo khalaas munsarifku isku bedela hadda shiika waxa weeyaan misaalkiisa wanaagga fiiri hadda axsana inay maalayansarif tahay sow sooma anaan ogaan ayadiioo la idaafeeyuu keena si uu ku tuso isimkaanu maalansarif wuxuu noqonaa intaan la idaafayn aluna aysan gelin ilaa idaa udiifa marka la idaafeeyo maahan isimkii maalansarifka ahaa jiray mar haddii la idaafeeyo munsarifuu noqonaa kasra lagu jaraa naxwu fii axsani taqwiimin toosin midda u wanaag badan midda ugu wanaag badan toosin a ilaahay banu aadanka ku abuuray ilaahay weynaa sida uu noo abuuray waa sida ugu qurux badan inay sidaas tahay adugu hadda waa fahmi kara adiga hadda waxa makhluuq jooga geela ariga lo dameeraha fardaha dhulwaaga eeyaha mid ka mid ah oo aad jeclaalahayd in siisa lagu abuura maku jira qofka dadka ugu isle waa ugu foolxunta adaa dad ugu fil daran qofka isle makhluuqa kale haddii la yidhaha midka ugu qurxon dooro ma yeela ma yeela marka ilaahay wuxuu nagu abuuray fii axsani taqwiim toosi midda u wanaag badan midda ugu wanaag badana ilahay noo hadlay alxamdu lilah shukrigeeda allahna waafaji fii axsani fii xarfu jarin axsani ismu majruun bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqin axsani mudaaf taqwiimi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqin hadda maxalujahidku waa axsani axsani waa majruur maxaa lagu jiray fiidaasaa jirtay calaamadda lagu jiray waa kasro oo axsani waa kii ahaa malayn sarifkan soo ogaanaye maxaa hadda kasro lagu jiro musanif ka dhigay waa la idaafiyaad leeda waa la idaafeeyey mar haddii la idaafeeyey munsarifuu noqdo maana insarifnama waa ka teg aw amase dakalad idaa dakalad inay gasho maahane calayhi korkiisa al ow dakalad ow idaa dakalad markay gasho maahane calayhi korkiisa al al hadday gashona munsarif u noqona isimka maalinsarifka ahaa naxwu wa antum caatifuuna walaa tubaashiruuhunna dumarkiinii hala baashirinina wa antum caakifuuna wlxaal antum idinka caakifuuna kuwa ku ictikaafaya aatiin fi masaajid wowda waawul xaalan ka dhigaynaa kawaakibaha ka dhigo hadduu rabo wowdaas waawul xarfu cadafbe mhm. annagu waxaan ku iraabaynaa aan ku wadaynaa waawul xaal bal soo fiiriy saas inay aheedaan rajaynaa soo fiiriya tafaasiirta waaya وأntum alwaaw waaw xaalin n ضمير رفع منفصل مبتdأ مبني على سكون في محل رفع والtاء xرف خطاaب والميم علامة جمع ذكور أنتم waa مبتd cاaكفuna خبر مبتd wey مرفوع بالمبتدى وعلامة رفع الواو نيابة عن ضمة لأنه جمع المذكر صالح ما نافي حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد في المساجد في حرف جر المساجد اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الjاar والmjrوur متacaliqaani bcaakifuun maxalushaahidku waa almasaajidi masaajida mafaacila wasnigeedii wey siiqatu muntahaljumuc wey kasraana lagu jiray maxaa loogu jiray alaa gashay maxalushaahidku waa halkaas maxalushaahidku waa halkaas والله سبحaaنه وتaعالى أعلم sal allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed